alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsal allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin waxaynu ku jiray baabka ku saabsan baab lmuraaqaba xadiiska saddex-iyo toddobaatan baabkana waa xadiiska sagaalaad oo attaasic weeye can cumar bni alkhaaabi radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam cumar bnu khadaab waxaa laga sheegay inuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yus'alu rajulu ninka la weydiin maayo fiima maxay buu daraba mra'atahu ku garaacay haweenaydiisi yacnii oorida ama qofka dumare uu qabo muxuu markaa ku garaacay la su'aali maayo fiima waxa weeye markaa waa maadii istifaamiyada ahayd oo xaraf jar la geliyey qaacidaduna waxay tahay haddii marka waxa weeye maada istifaamiyada ah haddii marka waxa weeye la geliyo wax jaraya haddii la geliyo ama xaraf ha noqoto ama marka waxa weeye wax kalebe haddii xarafoo kale la geliyo oo xaraf lagu jaro yacni alifka waa la gooyaa alifka waa la gooyaa fiima camma lima yacni bima yani waxa weeye bima iyo fiima iyo lama yidhaahdo alifka waa la goynaya wamaa fi listifaami in jurat xudif alifuha waa ka odhanaayo marka ibnu maalik maada haddii la jaro oo bimacnaa waxaweeye jar uu galo waa la xadfaa alifkeeda alifkeeda waa la gooyaa wa awliha alhaa intaqif haana la xidhiidhi ha usagti haddii markaysaga aad isku taagto aanad xidhiidhin oo fiima keliya hadday tahay fiimah baa la odhanaya buu ku yidhi xaal xadiidku wuxuu sheegayaa ninka la su'aali maayo yacni yaan la su'aalin macno xukun bay u dhacaysaa fiima maxay buu daraba mar'atahu ku garaacay haweenaydiis la su'aali maayo yacni ha su'aalina rawahu abu daawuuda wa hayruh waxaa soo wariyay abu daawuud iyo hayrkii baa soo wariyey xadiidkan waxaa ku sugan sanadkiisa dacfa ku sugan dacfi ayaa ku sugan abu daawuud waa ka aamusay abu daawuudna axaadiistuu ka aamusay wuxuu yidhi wamaa sakadtu canhu fa huwa saalixun maa fiihi wahnun shadiidun bayantuhu dacfi darani wuxuu ku jiro waan caddaynayaa abu daawuud baa odhanaya kitaabkiisa sunanka wamaa sakadtu canhu fa saalixun waxaan ka aamusaana saalix weeye waxaana dhacday inuu ka aamusay axaadiis daciifa ah. inuu ka aamusay culamo badan waxay u fasireen fasaalixun ay fasaalixun lilixtijaaj wuxuu u suubamaa in la xujaysto laakiin ishkaalka yimi waxay tahay inuu axaadiis markaa doora ka aamusay oo daciif ah saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen fasaalixun wuxuu u jeedaa fasaalixun lilictibaar aw lilictijaaj marba midbay u suuban tahay oo dacfigaasi mid daran maahee ama wuxuu u suubamaa in la xujaysto xadiiskaasi ama wuxuu u suubamaa in marka waxaweeye wax kale lagu quweeyo oo ictibaar marka waxa lagu sameeyo oo axaadiista marka duruqa laysku kabkabayo in wax lagu kabo ayuu marka u subnaa culamada qaar baa saa ku xambaaray imaamu nawowi badiba axaadiista markaa waxaweyn uu ka aamuso eh, abu daawuud yacni sanadkiisa waxba ma baadho yacni sidiisuu isaga aqbalaa laakiin marmar wuxuu baraarujiyey inuu marka waxa weeye axaadiista qaarkood inuu yidhi wuxuu uga aamusay dacfigiisa iska daahira inuu saasoo kale yidhi weliba qolyaha odhanaya waxa waxaweye saalixun lilixtijaaj kuma cadda hadalkani oo lilictibaar buu aqbali karaa inuu wakhtiyada qaar u dhici karo waxay yidhaahdeen cibaaradiisa hore waxaa ku sugan maa fiihi wahnun shadiidun bayantuhu dacfi wuxuu ku sugan yahoo dhan ma odhane wixii dacfi darani ku sugan yahaan caddaynayaa buuhi wahnun shadiidun marka qaydka shadiid baa la socotaa taas waxay ku tusinaysaa saalix mar inuu noqon karo saalix lilixtijaaj marna u dhici karo saalix lilictibaar labada mid walba u dhici karo sanadka xadiiska haddaba waxaa ku jira cabduraxmaan almuslimi nin la yidhaahdaa ku jira ninkaana alimaamu dahabi wuxuu odhanayaa laa yucrafu ila fii hada alxadiis xadiiskan xadiisaan ahayn ninkaa lagu garan maaya buu yidhi waa nin majhuul ah xadiis kale uu ku yimi ninkaasi oo sanad ahaan ugu soo arooray cabduraxmaan almuslimi lama garanayo buu markaa yidhi ee yaziid ibnu cabdillaahi alawdi ayaa tafarada biriwaayati canhu kala keli keli noqday ruwaadda kale inuu wax ka weriyo cid kaloo wax ka werisayan lama hayo marka idin waa majhuul idin waa majhuul xaafid ibnu xajarna wuxuu ka odhanayaa ninkaas waa maqbuul maqbuulna istilaax gaaruu ka leeyahoo maqbuul wuxuu u jeedaa waa maqbuulun xaysu yutaabac wa ilaa fa layinu lxadiis marka cidi ku raacduu maqbuul yahoo la aqbalayaa laakiin haddii kale xadiiskiisu waa daciif siduu muqadimada taqriibkaba uu xaafidku ku sheegay istilaaxiisu inuu isleeyahay saas aawadeed ayaa culamo kalena markaa daciifiyeen oo yidhahan xadiiskan waa daciif macna ahaan muxuu tilmaamayaa macna ahaan wuxuu tilmaamayaa ninka la su'aali maayo muxuu ku garaacay haweenaydiisa ama sawjadiisa muxuu ku garaacay la su'aali maayo oo dee waxaa dhici karta wuxuu ku garaacay wax laga xishoodo inay noqon karto ayaa markaa dhici karta waxaana itlaaqana ma aha oo dee haddii waxa weeye markaa arrinkii uu gaadho taxaakum iyo xukun doonad iyo wax la mida hadduu gaadho oo dee isqabadkii markaa uu sii weynaado xaalka noocaasa waa iman kartaa in la su'aalo waa iman kartaa yacni waxa weeyaan itlaaqiisa ma aha yacni xadiis ahaanna dee umaba sugna laakiin haddii wixii iska sahlan yihiin oo wax iska khafiifa ay iska yihiin yacni xaaladda noocaasa lama dhex gelaayo oo zawjeynka in la dhex galo oo iyaga marka waxa weyaan la dhex galaa ma fiicna laakiin de haddii nisaaci adkaado ay noqoto marka waxa weeye dee in ay xaaladdu keensato marka in la heshiisiiyo xaalka noocaasa yacni dhexgalkii marka waa iman karaa ninkuna waa dhici kartaa qofka dumara marka inuu garaaco laakiin waxa weeye de shuruudaa garaacaasi leeyihi garaaca markaa u bannaani wadribuuhunna darban ghayra mubarrixin garaac wax bararinaya oo ama jidhka dilaacinaya ama barar keenaya ama lafta jabinaya iyo wax la mida yacni marka waxyaalaha noocaasa keensanaya qowmahaas garaac keensanaya dee uma bannaanaba waxaana marka waxa weeye haddii dee meeshii qooma ka yimaadaan waa markaysa marka waa xaqan karta haddayna cafin yacni inay xaqato waxa weeye markaa xaq bay u leedahay xaq bay u leedahay garaacana marka inta laga fursan karo waa in marka waxa laga fursadaa la iska daayaa ya faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna saddex martabaa la sheegay mid waa maxay waa wacdi waa waano waa martabada koowaad iyadaa la hormariyey nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nabda'u bimaa bada'a allahu bihi waxaan ku bilaabaynaa wuxuu allah ku bilaabay safa iyo marwo markii sacyiga la samaynaayey kee laga bilaabayaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kuwa allah ka bilaabay in laga bilaabayo nabda'u bimaa bada'a allahu bihi waxaan ka bilaabaynaa kuwa allah ka bilaabay oo safuu ka bilaaba idan sacyiga marka la samaynaya waa in safa laga soo bilaabaa in cagsiga la sameeyo tala dambeed sheege la hormariya maaha aayatulwuduu xubnaha weysada la maydhaayo yacni waa la kala horraysiiyey waxaana la ysugu cadfayaa wow waaw baa la ysugu cadfayaa ida qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum yacni waxa weeye waxaa la hormariyey wejiyada marka ugu horraysa in la maydho gacmaha markaysaga haddana la maydho waa lagu xigsiiyey ya madaxa marka waxa la masaxo yacni addimada loogu dambaysiiyey dee lama cagsin karo iyadoo waaw laysugu ysugu cadfo oo markaa waxa weeye aan yacni fa iyo eh, sumatoonna laysugu cadfin ayaa haddana marka waxaweyan markaa aan la kala hormarinayn ayaan la kala hormarinayn oo dee ictibaar bay leedahay horumarinta allah hormariyey xadiiskan baa laga qaadanaya nabda'u bima bada'a allahu bihi saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam weysada tartiibtaasu u weysiisan jiray oo marnaba afartaa qaybood ee aayadda lagu sheegay inuu kala hormariyey marnaba aynay soo aroorin marnaba aynay soo aroorin marka xaaladda ugu horraysa marka hore uu kula dhaqmayaa waxay tahay haddii marka mukhaalafa ka soo baxdo ama cisyaan ama yacni markaa nushuus iyo madaxadayd inuu marka waxa wacdi sameeyo faciduuhunna taas wacdigaasi hadduu anfici waayo martabada labaad buu u gudbayaa wahjuruuhunna filmadaajici makaanu jiifyada gudahooda kaga haajira oo waxa weeye markaa taasna nooc hajriya la samaynaya gurigaba laga tegi maayo ya gurigaba laga tegi maayo laakiin nooc inkaara in waxa weeye markaa ruuxii laga arko oo waxa weeye markaa eh, inuu markaa diidan yaho karaahiyeysanayo ay markaysaga ka muuqato wejigiisa ay ka muuqato yacni isagoo marka waxa la jooga yacni marka ayaa taasina marka ay tahay nooc hajriya u samaynaya martabadda markaa saddexda martabata ugu dambaysa waxaa laga dhigay garaac garaacana axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa qayday oo xadiday wadribuhunna darban ghayra mubarix garaacan waxba bararinayn yacni markaa garaaca waxaa looga jeeda nooc inkaara markaysa markaa si ay u dareento laakiin markaa dee in qaar loo qaato markaysa waxa ma aha ama waxa weeye markaysa markaa waxn yacni nabare iyo qoomo loo yeelo yacni waxawe ma aha nooc inkaaron markaysa ina yani laga fahmo ayaa markaysa markaa eh, ay noqonaysa sida fiicanna waxay tahay dee inaan markaa laba garaacin xaaladdu garaac ba inaan la gaadhin ya yani saas aawodeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam marnaba aanu markaysa markaa garaacin oo yani zawjaadkiisa miduu garaacay aynay ku jirin marka eh, saasaa markaa xadiidkanna uu markaa noqonayaa marka xaaladdu hadday keensato waa la su'aali karaa xadiiskuna waa daciif xuja kuma sugna laakiin haddii waxa weye umuuruhu sahlan yihiin oo xaaladdu dee ayna iyagu codsannin cid kale inay dhex gasho in la dhex gala maaha laa waalidiin iyo cid kale toonna inay dhex gasho maaha waa in umuurahooda markaysa marka waxaan ay yacni marka iyagu xallistaan yacni markaa weeye oo isu dulqaataan oo isu sabraan yacni marka waxa weye iyagu isu caqli celiyaan oo iswaaniyaan xaaladooda mushkiladooduna debadda inay u baxdo waa inay ka taxadiraan yacni inay cid kale soo gasho o daraf kale soo kala dhex galaa yacni ma fiicna haddii markiisa waxa laga fursan karo yacni waxa weeye in marka guriga hoostiisa ay ku dhammaystaan haddii wax soo kala dhex galaan bay ansab ku tahay baabka lixaad baab taqwa taqwada baabkeedii weeye qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha allah ka baqa xaqa tuqaatih baqashada uu ilaahay xaqa u lahaa allah ka baqa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fattaquu allaha allah ka baqa oo iska ilaaliya cisyaankiisa iyo waxa uu allah idinku cadaabaayo ma istatactum intaa kari kartaan allah ka baqa wa hadihi alaayatu aayaddani mubayinatun waxay caddaynaysaa lilmuraadi waxa looga jeedo min aluulaa ay min alaayati aluulaa aayaddan hore aynu soo sheegnay muraadka looga jeeday caddaynaysaa oo xaqa tuqaati in looga jeedo inta la kari kara uun ee qadar aan dadku kari karin oo taqwada ka mida ah, inaan muraadku ahayn laakiin intay awoodi karaan in looga jeedo xaqa tuqaati wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha allah ka baqa wa quuluu waxaad tidhahdaan qowlan odhaah sadiidan wanaagsan dhaha hadal wanaagsanoo sawaaba dhaha sadiid maxaa loo yidhi waa yasuddu masadda waa hadal meeshiisa buuxinaya weeye oo meesha laga yidhaahdo hadal kale in laga yidhaahdo uma baahna yuslix lakum acmaalakum haddaa waxa weeye markaa allah ka baqataan oo hadal wanaagsan tidhaahdaan yuslix allah waa hagaajinaya lakum idinka wuxuu idin hagaajinayaa oo idin islaaxinaya acmaalakum camalladiinna walaayaatu fi alamri bitaqwa kasiiratu macluuma aayadaha ku saabsan fi alamri bitaqwa amridda taqwada la amrayo ku saabsani kasiiratun waa fara badantoo macluumatun waa la yaqaano waa la garanaya waa la garanaya marka labadan aayadood way iscaddaynayaan oo way isfasirayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen aayaddan dambe fattaquu llaha ma istatactum waxay nasakday ittaquu llaha xaqa tuqaatih laakiin culammada salafka qaarkood oo sidaa yidhi waxay uga jeedeen way caddaysay oo saxaabadiiyo taabiciintu erayga naskhiga waxay u isticmaali jireen macno ka waasaxsan macnaha ay u isticmaalaan usuuliyiintu u isticmaalaan culamaa ulusuul oo waxay u isticmaalaan naskhiga haddii xukunka la rafciyo macnaha loo yaqaano naskhiye naski waa ku magacaabayaan haddii caamka la khasiso naski bay ku magacaabayaan haddii mutlaqa la qaydo naski bay ku magacaabayaan haddii ijmaalkii la bayaamiyo naski bay ku magacaabayaan kullu daalika waxay soo gudagelinayaan saxaabada iyo taabiciintu ee erayga naski bay soo gudagelinayaan saas aawadeed baa naskigii rafcu xukmi ahay meelaanu geli karin sida akhbaartii oo kale bay wakhtiyada qaarkood saxaabada qaar odhanayaan aayaddani waa mansuukho waxay u jeedaan waa makhsuuso ama waa la khasisay ama waxbaa laga reebay yacni marka iyo wax la mida laga tilmaamaya marka hadalkaa ku saabsan waa mansuukha aayadda horeoo tanbaa lagu nasakhay fattaqu allaha ma statactum ishkaaliya inay ku gelinaya waxaa loo jeedaa macnaheedaa lagu bayaamiyo lagu caddeeyaa looga jeedaa oo saasay saxaabadu u isticmaali jireen macnaha waasica ah ayay naskhiga u isticmaali jireen cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi xaqa tuqaatihi waxa weeye wa an yutaaca falaa yucsaa wa an yushkara falaa yukfar wa an yudkara falaa yunsa saddex arrin buu ku fasiray taqwada uu ilaahay xaqa u leeyahy saddexdaa arrin waa maxay wa an yutaaca falaa yucsaa waa in allah la atiico aan la caasiin waa in allah la atiico aan la caasiin wa an yushkara falaa yukfar waa in allah loo shukri naqo aan laga abaalka darin nicmooyinkiisii aan laga abaalka darin waa shayga labaad shukrinaq lala yimaado nicamkiisoo dhan laga shukrinayo shayga saddexaad waa an yudkara falaa yunsa waa in allaah la xuso oo aan la ilaawin waa in allah la xuso aan la ilaawin saddexdaa marka lala yimaado xaqa tuqaati waa lala yin buuri cabdullahi ibn mascuud waxaa laga hayaa sanad saxiixa lagaga hayaa yani tafsiirkaa xaqa tuqaati uu ku fasirayo sanad saxiixa ayaa laga hayaa marka qofku macsuum maahee waa dembaabi karaa marka uu leeyahay an yutaaca falaa yucsaa haddii uu cisyaankii dhaco dee waa inuu ka toobad keenaa hadduu markiiba toobad degdega la yimaado aanu markaa waxa ku israarin oo ku daa'imin dee waa marka waa ka badbaaday kaannahu inaanu dembaabin oo kale waa taaiba min addembi kaman laa damba lah kii dembiga ka toobad keenay wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn oo kale ayuu la mid yahay istiaacaduna takaaliiftoo dhanbay dee ku xidhantay sideedaba qofku waxaanu kari karin dee laguma kallifin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka awaamirta layna siinaayo iyo waxa laynaga reebaayo yacni dhammaan waa wax istidaacadeenna ku jira wixii aan marka awooddeenna ku jirinna marka horeba laynaguma kallifin haddii waxyaalaha qaarkood laynagu kallifay aynu awoodi kari weynana waynaga dhacaysaa wix aynu awoodi kari weyne waynaga dhacaysa ama beddel marka ha u dhacdo ama markaa waxaa yacni markaa itlaaqanba ha u dhacdo beddel la'aane wa qaala tacaala allah waxau ihi waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja ku kastoo allah ka baqa yajcal lahu allah wuxuu u yeelayaa mahrajan meeluu ka baxo faraj buu u yeelayaa ya kurbo kasta iyo dhibaato kasta fi dunya walaakhira faraj iyo meeluu ka baxo u yeelayaa waxaa soo gelaya kurbaadkii adduunyada iyo kuwii aakhiraba wa yarzuquha allah waa arsaaqayaa min xaysu laa yaxtasib meelaanu malaysanaynin oo filanaynin buu allah ka arsaaqaya taasina waxa weeye waxaa laynoo tilmaamayaa fawaa'idda taqwadu ay leedahay inay ka mid tahay kurubaadka in laga baxo inaga soo marray xadiiskii tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda ya marka waxa weeye kurbaadka waxyaala lagaga baxo waxaa ka mid a ah taqwada lala yimi oo cidda allah ka baqata allah faraj buu yeelaa kurbo kasta waa ka samata saaraa oo dhibaatooyinka adduunyada iyo dhibaatooyinka aakhiraba ah. waxaanu ka arsaaqayaa meelaanu malaysanayn ya allah baa arsaaqayo oo meelaanu malaysanan buu ka arsaaqaya taasina waa wacdi kaleo ballanqaad kaleoo ziyaada weeye oo laynoogu markaa ballanqaado oo dheerad ah wa qaala tacaala allah waxau yidhi in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana haddaa allah ka baqataan yajcal lakum allah waa idiin yeelayaa furqaanan yacnii aqoon buu idiin yeelayaa xalaasha iyo xaaraanta xaqa iyo baatilka aa ku kala garataan yacni nuur buu qalbiga idinku tuurayaa yacni xaqii aa ku garataan wa yukafir cankum xaggiinna wuxuu idinka daadinaya idinka masaxaya idinka tirtiraya sayi'aatikum dembiyadiinna wayakfir lakum waa idin dembi wallahu wallaahu dulfadli alcadiim allah waa ka fadliga weyn iyo gallada weyn waa ka u saaxiibka walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkan ku saabsani waa fara badan yihiin macluumatun waana la garanaya marka taqwada waxyaalaha laga helaayo waxaa ka mid a ah, dembidhaaf baa ka mid a ah. sayi'aadkii in laynaga tirtira ayaa ka mida ah, waxaynu ka helayno haddaynu taqwo la nimaadno waxaa ka mida ah waxa weeye inuu marka waxa weeye barako dee cilmi in layna siiyo oo yacni qofkii marka waxa weye qalbigiisi loo nuuro oo xaqii markaysa marka waxawan u garanayo taa macnaheeduna ma aha inuu kaga kaaftoomi karo tacallumka uu cilmiga baranayo oo is idhahdo cibaadadan ku dadaalo cibaadada haddaad farabadsato cilmi waa lagugu arsaaqayaaye iska daa markaysa markaa barashada cilmiga waa inaan odhan taasi waa qalad waa qalad innama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku dhacayaa uun oo ku sugnaanaya barasho la barto ayuu ku sugnaanaya oo laisku kallifo barashadiisa taas waa inuu markaa la yimaada laakiin isagoo caynkaa samaynaya hadduu allahna ka baqo dee waxa weeye cilmigii waa loo sahlaya qalbigiisi waa loo nuuraya qalbigiisi waa loo nuuraya cilmiga ku waajibkaa qofku inuu aqoonsadaana taqwadaabay ka mid tahy cilmiga ku waajibka ah inuu qofku marka aqoonsado oo barto oo dee waxay noqonaysaa miduu marka amran yahay maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa waajibun shayga waajibka aanu dhammaystirmay bimacnaa aanu suuroobayn isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadaana waajib buu noqonaya salaaddii maadaamay waajib tahay sida markaa salaadda saxan qofku u tukanayo inuu bartaa waxay ku noqonaysaa mid waajib ku ah waayo haddii kale dee lama iman karayo markaa waxaa salaaddii lagu faral yeelay faralkii ma gudan karayo marka waa inuu markaa aqoon la yimaadaa ictiqaadka saxiixa qofkii waxaweyaan ma ictiqaadin karo haddaanu baran waa inuu markaa la yimaado barasho uu ku baranaayo ictiqaadka saxda ee saxiixa ictiqaadka xunna uu markaysaa u bartaa si uga taxadiro ictiqaadka wanaagsanna u bartaa si ula yimaado si ula yimaado waa inuu markaysa markaa u bartaa saas weeye cilmiguna marka hore waxa weeye waxay dadka qaarkood itlaaqaan waa wasiilo cilmigooda wasiilo maaha cilmigu mar buu yahay marka waxa haayo isagu marka uu maqsuud yahay ya faclam annahu laa ilaaha ila allah yani cilmiga marka cilmiyada qaarkood yani waxa weeye waa maqsuudu lidaati daataantiisaa loo qasdayaa ee wasiilo inuu wax kale u yahay ma aha ya yani waxa weeye marka cilmiga e, fadiilada loo sheegayaa waa weyn tahay oo dee caabidkii waaba laga fadilayba yani caalimkii baa la fadilay fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib marka saas aawoodee calaa kulli xaal tacallumku cilmiga baranaayay mid ka deeqaya ma aha oo ka kaafinayo ee waa inuu tacallumkii la yimaadaa cilmiga inuu bartaana waxay ka mid tahay min ataqwa taqwaday ka mid tahay taqwaduna waxay ku urursan tahay waa imtisaalu awaamir illaah wa ijtinaabu nawaahiih waa awaamirta ilaahay wuxuu ilaahay amray in la farsoomo lala yimaado wuxuu marka allah reebayna laga tago oo laga dheeraado wa ama alaxaadiisu xagga axaadiista miyaa adilada u daliilka taqwada aayaadka taqwada ku soo arooray aad bay u badan yihiinoo laba boqoloo mawdicin ka badan bay qur-aanka kaga soo noqotay maadada taqwa ishtiqaaqaadkeeda marka lagu daro ya laba boqol oo mawdicin ka badan bay qur-aanka ku timi hmm, marba siiqa ay ugu imanaysaba marka sidaas aawadeed taqwada aad iyo aad bay muhim u tahay wa ama alaxaadiisu axaadiista miya xadiiska afariyo toddobaatanaad baabkana xadiiska koowaad buu noqonayaa ee fal awalu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qiila yaa rasuula allah waxaa lagu yidhi rasuulkii ilaahayow man akramu nnaasi dadka yaa ugu sharaf badan qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam atqaahum ka ugu taqwada badan ayaa ugu sharaf badan fa qaaluu waxay yidhaahdeen laysa can haada nas'aluk taas kumaan weydiinayn su'aashayadu noocaa kuma saabsanayn qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyi illaahi ibni nabiyillaahi ibni khaliilillaah yuusuf baa haddaba markaa ugu sharaf badan waa nebiyullaahi ay huwa nebiyullaahi waa nebigii ilaahay oo ibnu nebiyillaahi nebi ilaahayna dhalay ibni nebiyillaahi awowgiina nebi ilaahay yahay ibni khaliilillaahi awowgii labaadna kii allah jeclaaya aadka u jeclaa jacayl darajatulkhulla gaadhsiisan u jeclaa maxabada nooca khullada yacni markaa jacayl gaadhsiisan uu jeclaa oo ibraahiim ah nebi ibraahiim awowgiisii labaad na uu khaliil ilaahi ahaaday oo nebi ilaahayna yahay rasuul ilaahayna yahay khaliil ilaahina yahay yacni markaa waa afar nebi oo mid walba ka kale sii dhalay ya oo yuusuf ibnu yacquub ibni isxaaq ibni ibraahiim waa afar nebi awowgii labaad waa nebi awowgii koowaad waa nebi aabbihii waa nebi isaguna waa nebi yuusuf yuusuf isaguna waa nebi saasaa marka afartaa nebi u taxan yihin marka haddii la eego dee shakhsi kale oo afar nebi oo isdhalay oo sidaa silsilad ah yaa nebi ilaahay oo nebi ilaahay dhalay nebi ilaahayna awow u ahaa nebi ilaahayna markaa awowga labaad u ahaa yuusuf mooyaane lama hayo marka saas aawadeed isaga ayaa marka ugu sharaf badan qaaluu waxay yidhaahdeen haddana saxaabadii laysa can haada nas'aluk taas kumaan weydiinayn su'aasheedu noocaana kuma saabsanaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa can macaadin alcarabi tas'aluunii ma waxa hadda weydiinayseen asallada carabta miya ay weydiinayseen yaa yacanii carabta iyo marka waxa macaadintooda miya ay su'aalayseen khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi alislaami idaa faqihuu khiyaaruhum kuwooda markaa wan wanaagsan filjaahiliyati wakhtigii gaalnimada ay ku sugnaayeen ee samafalka iyo caddaaladda iyo runta iyo akhlaaq wanaagga iyo dhaqan wanaagga iyo dulmi diidka ya kuwa khiyaarta ahaa ee wanaagsanaa filjaahiliyati gaalnimadii gudaheeda khiyaaruhum waa kuwooda markaysa markaa ugu wanaagsanna fil islaami islaamnimada gudaheeda idaa faqihuu hadday fahmaan islaamnimadii yacni wakhtiga islaamnimada fahmaan kuwaas ayaa marka ugu wanaagsan muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey wafaquhu bidammi alqaafi cala almashhuur faquhu waxay ku sugan tahay qaafka godaalkiisa almashhuuri sida caankaa marka lagu socdo wa xukiya waa la soo naqliyo waa la sheegay kasruha hoos dhigga qaafka lahoos dhigayana oo faqiihuu la yidhaahdo taana waa la sheegay laakiin wejiga fiicani waa faquhu in loo dabdiyo farqaana labada udhexeeyay yidhahdeen culammadu yo yacni faqiiha marka la yidhaahdo oo qaafka la hoos dhigo waxay noqonaysaa un fahn yacni markaa wax la fahmay ya laakiin faquuha marka la yidhaahdo diinkaa loo isticmaalayaa oo marka diinka la fahmo markaasaa loo isticmaalayaa oo maadada faqiih dee yafqahu way jirtaa ya maa nafqahu kaiira mima taquulu liyafqahuu qawlii waa faqiha yafqahu hadda maaragta marka tan dammada ah culamada qaarkood waxay ku gaar yeeleen xagga diinka bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen faqihu waxaa loo jeedaa ciduu fiqihu sajiye iyo dabiica u noqday oo malaka iska yeeshay yacni sifa iskaga sugan oo ah markaysa marka waxaan yani dee fiqigii inuu marka u yahay yani marka waxa weyaan yani sifo marka dabiicadoo kale marka isaga noqday oo fiqiga ku tallaalmay kaannahu khariise ku abuuran yahay fiqigu taasay marka u fasireen ay calimuu axkaama asharci waxaa loo jeedaa faquhu axkaamta shareecada hadday gartaan oo u aqoon yeeshaan xadiidkan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka ayaa ugu sharaf badan marka sibuu ku jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi kuwa ugu taqwada badan baa ugu sharaf badan ina akramakum cinda allaahi atqaakum aayadday waafaqsantahy cidda idinku sharaf badan ee allah agtiisa waa ka idinku taqwada badan marka jawaab aayadda waafaqsan baa nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam markay yidhahdeen taa kumaan weydiinayn wuxuu ugu jawaabay marka waxa weeye ummadahaba marka la ysku qaado cidda waxa weeye markaa silsilad markaa taxan oo nasab ah oo nebiye ku taxan yihiin dee yuusuf cid kula midi ma jirto haddii asalka la eegaayo markaysa marka waxaan yani nebi ilaahay oo ibnu nebiyillaahi ibni nebiyillaahi ibni nebiyillaahi ama ibni khaliilillaah dee yuusuf baa marka ah cid taa ku haysataa ma jirto waa arrin maziye oo gaara weeye ta noocaasa waxa la yhaha waa tafdiil muqayad waa shay mucayana in cid lagu fadilayo taa macnaheedu maaha dee inuu ka fadli badan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama inuu ka fadli badan yahay ululcasmiga ma aha qadcan nebiyada ululcasmiga ah ayaa fadli badan oo ka fadli badan shay mucayana la tilmaamay inuu shaygaa ku mudan yahay waa mas'ala khaasa ya waxay culammadu yidhahdaan qaacide ahaan altafdiil almuqayadu laa yastalzimu tafdiil almutlaq tafdiilka muqayadkaoo shay muqayadoo gaar ah oo qaydan cid lagu fadilaa ma keensanayso tafdiil mutlaqoo sii daysanoo si walba inuu u fadli badan yahay ma keensanayso ya oo silsiladdaa nasabka ahee nebiyadu ku taxan yihiin inuu yuusuf haystaa waa arrin muqayadoo gaaraa lagu fadilay ya laakiin itlaaq marka la eegaayo dee waa laga fadli badan yahayoo nebiyada Eh, iyo rasuullada ululcasmigaabaa ah ka fadli badan shaki kuma sugna saas tusaale labaad caliy bnu abi taalib radia allahu canhu wa ardaah xagga nasabka marka la eego saddexda khulafadee kale dee waa ka mudan yahay laakiin waa tafdiil muqayad oo isagu waa ahlulbeyt waa ahlulbeytkii nebiga sal allahu aleyh wasalam laakiin tafdiil mutlaqa marka laga eegaayo dee abubakar baa ugu fadli badan bacda nabiy sala allahu aleyh wasalam cumar baa ku xiga cuhmaan baa ku xiga waa saas weyi marka altafdiil almuqayadu laa yastalzimu tafdiil almutlaq masaladaasina waxa weeye waa masala culammadu ay sheegaan oo ay tilmaamaan taana waxay yidhahdeen taana kumaanu su'aalayn wuxuu markaa ku yidhi haddama waxay weydiinayseen yacni macaadinulcarab iyo usuusha carbeed miya ay weydiinayseen yacni ummadahoo dhan maahae carabta gaar ahaan markaysa ayaa ugu mudan dabeedna waxay idhi haa dabeedna wuxuu yidhi kuwii markii ay gaalnimada ku sugnaayeen ugu khiyaarsanaa ee ugu wanaagsanaa xagga dulmidiidka xagga dhaqan wanaagga xagga hufnaanta xagga marka waxa cadaaladda xagga runta xagga markaysa waxaan yani samafalka ixsaanka yani raxmadda yani waxa weeyaan in marka waxa weeye martisoorka yani dabeecada akhlaaqda wanaagsan ay ku tallaalay iyo wanaagyada inay sameeyaan iyo xumaanta inay iska jiraan markay jaahiliyada ahaayeen kuwa ugu nadiifsanaa ya ee ugu khiyaarsanaa ee ugu wanaagsanaa ila waxaa jira markaysa marka haddaad dad markaa waxabay markaa laftooda dadka kale ka sheeganaa baa jira oo bar oo kale de ka ahaa ka muuqanayay kuwaas marka ugu wanaagsanaa markay gaalnimada ku sugnaayeen baa markay muslimiin noqdeen oo islaamka fahmaanna iyagaa ugu wanaagsan islaamkana iyagaa ugu wanaagsan lakiin maxaa lagu xidhay waa idaa faquhuu hadday islaamka si fiican u fahmaan iyagaa ugu wanaagsanaanaya oo waa dad marka waxa weye wanaaggu ku tallaalan yahay inay wanaagga la yimaadaan oo dee nadiif ah oo wanaaggaa ku dadaalaya waxaa jira wakhtigii jaahiliyadii qaarkood ubadkoodii ama hablahoodii bay xabaalnollinayeen oo ay dilayeen qaar kalena ubada inay dhalin ayaa cid xabaalnollinaysa ay ka furanayeen oo lahaayeen kadda ha dilin yaa waxbaan ku siinaya ha dilin ay badbaadinayeen wuxuu diilayey yacni qofkan yar ee dulmiga lagu dilaayo noloshiisii la waasiinayo ayay markaa waxaban yani markaa diidayeen markaasaa qaarkood la odhanayaa waxa weeye intaas oo qof oo la xabaalnolin lahaa buu badbaadiyey ya qaar baa dulmiga ka xanaaqi jiro dulmiga diidayey oo wax dulmiya marnaba in la sameeyo aan ogolaanayn dhowe iyo dheeratoonna aan ka oggolayn marka dadka noocaasi waxay ahayd khiyaar fil jaahiliya markay gaalnimada ku sugnaayeen dad khiyaara bay ahaayeen oo dadka marka waxa kale dee dhaama marka waxa weeye hadday islaamnimadii fahmaan oo muslimiin ay noqdaan islaamnimadii fahmaanna dee khiyaar fil islaam bay noqonayaan marka taasna saas yadaa weeye xadiiska shan iyo toddobaatanaad baabkaynu ku jirrana waa xadiiska labaad ayuu noqonayaa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina addunyaa xulwatun khadira ina addunyaa adduunyadu xulwatun waa mid macaan oo khadiratun cagaaran bimacnaa shay macaan oo kaleay ka dhigan tahay oo markaa waxa dooga cagaaran oo kalena waa ka dhigan tahay wa ina allaha tacaala allah isagaa korreeye mustakhlifukum fiiha mustakhlifukum fiiha wuxuu idinka dhigayaa mid markaa qaar khulafo ka ahoo isaga dambeeya ayuu idinka dhigayaa oo mar kastooo qaar ka tagaanba qaar kale lagu beddelaayo fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu allah eegayaa kayfa tacmaluuna sidee baa samaynaysaan buu eegayaa waa imtixaan fattaquu addunya wattaquu nnisaa adduunyada ka baqoo bimacnaa iska ilaaliya adduunyada adduunyada ka taxadira fitankeeda wattaqu nnisaa dumarkana iska ilaaliya oo fitnadooda iska jira fa inna awala fitnati banii israa'iila kaanat fi nnisaa fa inna awala fitnati banii israa'iila reer banu israa'iil fitnadoodii ugu horraysay waxay ahayd kaanat fi nnisaa mid dumarka ku sugan ayay ahayd oo markaa sababta dumarka ayay ku dhacdan rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegayaa in adduunyadu ay tahay sidii wax macaan iyo sidii doog cagaaran oo kale inay ka dhiganta noocani waa tashbiih baliiq shayga macaani marka carabka lagu hayo aad yo aad baa carabku yacni markaa macaankiisa ula dhacayaa oo qofku markaa uga helayaa maxaa lagaga shabahayaa noocani waa tashbiih baliiq waxaa lagaga shabbahayaa shayga macaani marka carabka lagu hayo aad iyo aad baa carabku yani markaa macaankiisa ula dhacaya oo qofku marka uga helaya haddana marka ay ka dhammaato degdegna macaankaasi waa uga dhammaanaya carabka markuu ka dhammaadana inaad marka wax macaan ku cuntay ama ku dhadhamisay kulama aha marka degdega siduu markaa u suulaysa adduunyadu iyo marka waxa weeye qofka uu hayo sida markaa u macaansanayo u jeclaysanayo marka ay dhaaftana sidii wax markaa yacni aanu soo marin oo kale ay uga dhigantay taa waa laga shabbahaya marka laba xaal weeyaanoo xaalka la hayana aad baa loo jeclaysanayaa marka dambena si degdega wixii u suulayaan oo sidii waxaad soo martayba uma eka waxyaalaha cagaaran ama doogga iyo caleemaha cagaaran oo kale indhuhu aad bay u jeclaysanayaan waana ku farxayaan markuu qofku daawado haddana markuu saa uga jeesto sidii mid arkayba uma eka sidii mid arkayba uma eka marka waxaa laga shabbahayaa sida calaa kulli xaal qofku marka uu hayo adduunyada uu uga helaayo haddana markiiba waxaweye si deg dega ah ay u dhaafayso marka ay dhaaftana sidii waxaan soo marin oo kale inay uga dhiganta allahna adduunyada wuxuu inooga dhigay qaar khulafa ah oo loo fasiray in la yidhaahdo mar kastoo qaar tagaan qaar kale qaar ay uga dambaynayaanoo iyagu iska khaliifo noqonayo o isaga dambaynaya kullamaa dahaba qarnun khalafahu aakhar mar kastoo qarni tagaba qarni kale ayaa soo daba maraya oo beddel ka noqonaya si labaad waa loo fasiro ilaahay baa markaa nuwaab idinka dhigayoo yacni markaa qaar yacni adduunyadii yacni markaa laydin xil saaray idinka dhigay lakiin wejiga horea fiican wejiga hore ayaa fiican macnaha in la yidhaahdo waxa weeye ilaahay baa khaliifo laga noqonayaana ma suuragal ahaa waayo ilaahay isagaa khaliifo ah allaahumma anta asaaxibu fi alsafari waalkhaliifatu fi alahli khalafkana waxaa laga noqdaa cid ama dhimatay ama marka waxaa maqan laakiin cid joogta cid xaadira oo bimacnaa aan yacni waxa weeye tegaynin marlabaadkana aan dhimanaynin khalaf lagama noqdo marka in waxa weeye laga tilmaamayo khulafaa allah oo markiisaga allah laga naa'ib yahay macnahaasi sax noqon maayo markii culamada qaar hadday khulafaa la cabbiraan waxay u jeedaan sida daahirka ah inay ka tilmaamayaan min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq waa qaaru ilaahay khulafa ka dhigay in laga tilmaamayo ee isaga aan khaliifo laga ahayn fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu eegayaa sidee baad samaynaysaan waa imtixaan marka horeba dee imtixaan baa loo abuuray adduunyada ya nolosha iyo geerida waa imtixaan baa loo abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala fattaquu addunya wattaquu nnisaa fitnooyinka adduunyadana iska jira oo iska ilaaliya dumarka fitnadoodana iska jira yacnii adduunyadii waa kedinaysaayoo waxbay kedisaa oo wax kastoo xun qofku wuxuu ugu dhacayaa hadduu ku dhaco dee adduunyo daraaddeed yacnii xataa kufriyada waxaa loogu dhacaya gaalnimada adduunye jacayl macaasida dembiyada iyo dilka iyo dhaca iyo boobka iyo dulmiga waxaa loogu dhacaa adduunye jacayl waata xikmad ahaan lagu yidhi xadiisnima markaa uma soo aroorine xubudunya ra'su kulli khati'a adduunyada jacaylka la jeclaadee daran ee laga daba dhacaa dembi kasta iyadaa u madaxa dembi kasta iyadaa u madaxa markaa sidaas aawadeed in adduunyadii la iska jaro weeye yacni aan adduunyadii la jiro aad looga taxadiro fitnadeeda weeyaan adduunye jacayl aan loo gelin waxyaalaha markaa xunxun aan loogu dhicin wattaqu nisaa dumarkana iska jira fitnadooda oo fitnada dumarkuna waa badan tahay shaydaankuna waa ku ugaadhsadaa oo xabaa'ilu shaytaan shabakadaha shaydaanku ku ugaadhsanayay dumarku ka mid yihiin qofku naftiisa inuu ka aamin noqdo is yidhaahdo adiga yacni markaa eh, xumaan kuma dhacaysid ma aha inuu is yidhaahdo waa inuu ka taxadiraa ka fogaadaa khalwadoodii la yska jaraa in lala khaali noqdo dhexgalka iyo ikhtilaadka rag iyo dumarku isku dhafmayaan oo isdhexgelayaan aada looga taxadira la yska ilaaliyaa dhallinyarada qaarkood markii markaysagaa sheekaysiga dumarka ajnabiyaadka ay la sheekaysanayaan ee caado ka dhigteen ta noocaasoo kale waa in aad iyo aad isaga ilaaliyaan aad iyo aad waa ina isaga ilaaliyaan albaab fitna weeye lama garaaco albaabka fitnada waa arrin culus weeye yacni markaa khatarteeda iska leda nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa dabaday kama tegin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fitna ragga kaga daran dumarka yacnii fitnada ugu daran xagga ragga waxa weeye waxay ku saabsantahay dumarka dumarkay ku saabsantahy yacnii shahawaadka qofka ku abuuran shahawaadda markaa xaggaa ku saabsani yacni aad iyo aad bay u darantay waxaa jira lmaal baa jirta riyaasaa jirta yacni shahwatu annisaa baa jirta yacni waxa weeyaan waa wax qofka ku abuuran oo shahawaad ah yaa dadka haba kusii kala badnaatee marka shahwada markaa ku saabsano shahwatu nisaa yacni aad iyo aad bay markaysa markaa u daran tahay oo markaysa markaa khatar u tahay yacni dad fara badan oo luma waxay markaysaa markaa ku lumaan yacni marka abwaabtaasay ku lumaan abwaabtaasay kullumaan shaytaankuna wuxuu doonayaa inuu ruuxii ku kediyo ayuu doonaya naftiisa inuu markaa shaytaan uga aamin noqdo oo is yidhaahdo adiga lagu kedin maayo ama xumaan kuma dhacaysid yacni ma ah fitnadu mar waxay kuugu imanaysaa yacni kaalay gabadhan qur-aanka bar ya marka saasa odhanaysaa ilaahay dartii dee u bar fitnaduna waa ka iman kartaa ama kaalay markaa gabadhan baa naga xanuunsanaysa qur-aan noogu akhri marka waxaa weeye khalwada waa in aad iyo aad laysaga jiraa yacni aad iyo aad waa in marka waxaa la ysaga ilaaliyaa loogana fogaadaa qof dumar oo aan markaysaa maxram la jooginna ruuxu waa inaanu markaysa marka waxaan yani la keli noqonno waa in la keli noqon hadday noqoto inaad markaysaa ku akhrinayso maxramkeedu waa inuu fadhiyaa maxramkeedu waa inuu fadhiyaa biduuni maxram yani ha ku akhriyin hana u gelin hana u gelin ya hadday markaa noqonayso cid inay qur-aan barayso qof dumari waa inay bartaa haddii kale marka waxa weeye meel yacni markaa dee lagu marka waxa weeye aanay keligeed ahayn waa inay noqotaa asturan tahayna laakiin waxa weye haddii la helaayo qof dumaroo barta ama cid maxaarimteeda ka midoo barta cid kale in loo geeya maaha waa in marka waxa iyadu marka ay baraan meel marka waxaa lagu badan yahay wax waa ka baran kartaa yaa iyadoo xijaaban oo asturan oo raggii dhex gelayn oo yacni markaysaa ikhtilaadkii iska jirays laakiin haddii marka ay noqoto dee in ikhtilaatka imanayo amaba markaysaa cawraadkeeda ayna asturnayn yacni waxa weeye ama waxa weeye markaa khalwo iyo wax la mida ay ka iman karto walow marka wakhtiyo yarba ha noqotee khatarteeday leedahay khatarteeda ayay leedahay maa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kana ashaytaanu haalisahumaa waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin qof dumara lama gaar noqdo oo lama khali noqdo in shaytaanku ku saddex yahay mooyaane in shaytaanku ku saddex yahay mooyaane yacni nin iyo qof dumaroo kasta oo keligood ah shaytaanku waa ku lamaanyey dabeedna waxa weeye waa waa isku riixayaan ya xagga iyo xaggaba yacni shaytaankii hawshiisiibuu wataa saas aawoodee waa in aad iyo aad looga fogaadaa fitnada dumarka aad laysaga jira dumarka iyagoo adduunyada ka mid a ah haddana si gaara loo sheego oo min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara shay guud lagu cadfay waayo dumarka adduunyaday ka mid yihiin haddana xadiidku waxa uu sheegayaa fattaquu dunya wattaquu nisaa ya adduunyadana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya xadiidka lix iyo toddobaatan baabkana waa xadiiska saddexaade althaalisu can ibni mascuudin radia allaahu canh cabdullahi ibni mascuud wuxuu ka soo wariyey muslim anna anabiya sala allahu aleyh wasalama kaana yaquul in nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yaquul uu ahaan jiray mid yidhaahda allaahumma yaa allaahu allahow innii as'aluka alhudaa waltuqaa waalcafaafa waalghinaa innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuunka waaltuqaa iyo cabsida waalcafaafa iyo dhowrsoonida xumaanta iyo macaasida laga dhowrsoonaado waalghinaa iyo haninnimadaan ku weydiisanayaa inaan markaa waxaa weeye hani noqdo bimacnaa aan ka maarmo khalqigaaga marka aan ka maarmo yacnii khalqigaaga inaan wax weydiisto aan ka maarmo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa duco inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadan ku ducaysan jiray ducadu waa qurbatu min alqurab waa cibaado allah la caabudaayo adducaa huwa alcibaada ducadu yada ayaa cibaado ah cibaadadu waa iyada marka waxaa ku jira tadaruc baa ku jira isdullayn baa ku jirta baahi inuu muujisanayaa ku sugan ictiraaf ilaahay inuu markaa yahay ka qaniga ee awoodda leh ee wax walba awooda inuu yahay ayaa ku sugan allah waa jecel yahay baryada la baryo xadiis waxaa ku soo aroortay man lam yas'al illaaha yaqdab calayh kaan allah baryin ilaahay waa u cadhoodaa man lam yas'al illaaha yaqdab calayh marka yacni ducadii waa in lagu cibaadaystaayo allah waa in la baryaa allah waa in la baryaa baryadiisana la fara badiyaa la barya marka la baryayana waa in markaa lala yimaada tadarucii iyo isdullayntii lala yimaadaa la isdullaynaayo rabbi loo tadarucaayo laysu dhulligaayey yacni ducadana yacni markaa yaqiin iyo ikhlaas lagula yimaada saas lagula yimaada ducada uu nebigu ku ducaystay calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd allaahumma innii as'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa waalghinaa munaasabada baabka u keenay waxay tahay taqwada in taqwada ilaahay laga baryo oo ilaahay la weydiisto inuu ilaahay taqwo kugu arsaaqo yaa alla ka baq aad allaha ka cabsoonayso ka baqayso iska ilaalinayso cisyaankiisa in allah laga baryo yaa taasuu u keena marka maadaama ilaahay tawfiiqda hayo oo kuu doono waafajinaayo kuu doonana aanu waafajinayn kuu ilaahay waafajiyaa uu yahay mid waxaweye hanuunayo wanaagsanaanaya kaanuu waafajinna yacni aanu hanuunayno wanaagsanaanayn sidaas aawadeed baa la yidhi allah markaa waa in la weydiistaa laga barya allaahumma innii as'aluka alhudaa waaltuqaa waalcafaafa waalghinaa marka ilaahay waxa weeye tawfiiqda bixinaayey hidaayada hayey qulubta hanuuninaayey ee cidda taqwada lee taqwada gelinayey isaga weydiistaoo barya isaga weydiista oo barya yaa ilaahay baa haya marka ilaahay ka barya hanuunka ayuu weydiisanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ka baryayey inii as'aluka alhuda ya hanuun baan ku weydiisanaya hanuunkiina waxaa soo gelaya yacni hidaayadii waxa weeye barista iyo yacni garansiinta xaqa la garansiiyo ahayd iyo hidaayadii waafajinta ahayd labada nocba waa soo gelayaan waayo labadaba allaah baa markaa bixiya marka hidaayadii buu allah weydiisanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam taqwaduu ilaahay ka baryaaye waalcafaaf yacni marka waxa muxaramaadka iyo macaasida iyo dembiyada inuu ka dhowrsoonaado ayuu allah ka baryey allah waa siiyey laakiin inuu u siyaadiyo ayuu allah weydiisanaya waana ku cibaadaysanaya addoommadana waa baraya iyo ummaddiisa inay saasoo kale ilaahay ka baryaan marka saddex faa'ida ku sugan alfaa'idatu aluulaa waa inuu ilaahay u kordhiyo inuu ka baryaayo wa ilaa asalka mid walba ilaahay waa ku arsaaqay laakiin waxa weeye dee tawfiiqda way korodhaa yaa iimaanku waa ziyaadaa marka inuu ilaahay u sii siyaadiyo kow oo marka waxa weeye markaa mid daa'ima uga dhigo iyadoo uu ilaahayba uga dhigay ou nebi macsuuma ahaa mid labaad waa ku sugantahoo waa tacabudu ilaahay ku caabudayo ducada ducadii ayuu allah ku caabudaya iyaduna waa faa'iido labaad hilayadaa cibaadaba ah faa'iidada saddexaad ee ku jirtaa waxay tahay waa tacliim uu baraayo ummaddiisa inay sidaasoo kale ku ducaystaan u barayo alcafaaf waxa weeye waa in muxaramaadka iyo dembiyada laga dhowrsano alghina haninimada waxaa loo jeedaa yacni haninimadii nafta naftu inay khani tahay oo qanaaco leedahay oo waxa la siiya lagu arsaaqo ay markaa waxa weeye eh, ku niyadsan tahay ku qanacsantaoo ku raalli tahay laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghina hina nafs nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haninimadu ma aha xoolo badan qofku inuu haysto waxaa jira qaar fara badanoo xoolo fara badan haysta oo maalkoodu aanu is aqoon oo haddana qalbiga fuqara ka ah waduribat calayhim adillatu waalmaskana yuhuuddii ilaahay wuxuu ka yidhi korkooda waxaa laga yeelay dulli iyo miskiinnimaa laga yeelay faqiirnimo culammada mufasiriintu waxay isweydiiyeen see miskiinnimada looga yeelay yuhuudda waa min akhna annaas waa min aksar innaasi maalan dadka kuwa ugu xoolaha badan weeyaan adduunyada ugu taajirsan culammadu waxay dhahan xagga qalbiga ay fuqara ka yihiin ka adduunyada ugu markaa haynta badan ee ugu xoolaha badan ee yuhuudiga ah wuxuu ka baqayaa inuu u dhinto gaajo inuu u bakhtiyo u ka baqaya haddama aragta marka qalbigaay fuqara ka yihiin qanaacadii qalbigaan jirin haninimada marka waxa weeye wanaagsanna waxa weeye qofku qalbigiisu waa inay qanaaco leedahay uu qalbiga hodan ka yahay oo wixii markaa ilaahay siiyo uu raalli ku yahay walow haba yaraadeen waxaasiiya haninimada marka waxa fiicani waa taas wey markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ka baryey waa taa hina nafsi weeye hina nafsi weeyaan xadiiska toddobiyo toddobaatanaad alraabicu baabkana waa ka afraad weeyaane can abi tariifin cadiy bni xaatimin iطaa'iyi radi allaahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul muslim wuxuu ka soo wariyey cadiy bni xaatim inuu yidhi waxaan ka maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man xalafa calaa yamiinin ku kastoo dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta suma ra'aa dabadna arka atqaa lilaahi minha yacnii allah markaa mid uga taqwo badan oo bimacnaa waxa weeye ilaahay ka jecel yahay falya'ti taqwa taqwada ha la yimaado yacni sida taqwada badan ee alla ka baqu ku jiro ee sii fadliga badan sii fadliga badan ha la yimaado rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga tilmaamayaa qofka markaa waxay dhaartaa oo dhaar ku dhaarta waxa uu ku dhaartay haddii wax kaloo ka khayr badan oo khilaafsani jiraan sida khayrka badan ha la yimaado dhaartiisana ha ka kafaara gudo macnaha caynkaasna xadiis kalaa sii caddaynaya man xalafa calaa yamiinin fara'aa khayraha khayran minha falya'ti aladii huwa khayrun walyukafir can yamiinih haddama aragta labada xadiis waa isfasirayaan kan baa markaas sii fasiraya oo sii caddaynaya waayo ziyaadu leeyi ku kastoo dhaar ku dhaarta oo deedna dhaartaa arka wax kaloo ka khayr badan masalanoo kale wuxuu yidhi wallaahi hebel waxba siin maayo waxbuu ka galay oo bimacnaa qalad baabu ku sameeyey deedna wuxuu ka dhaartay ixsaan inuu u sameeyuu ka dhaartay ixsaan inuu hebel u sameeyana waajib kuma ahayn laakiin shay fiican bay ahayd oo wanaagsan siduu ku dhaartay iyo sida kalee khilaafsanoo inuu samafalka u sameeyo labada kee khayr badan waxaa khayr badan inuu samafalka u sameeyo falya'ti aladii huwa khayrun sida khayrka badan ha la yimaado waliyukafir can yamiini dhaartiisana ha ka gudo dhaartiisana haka kafaara gudo waayo allah keebuu jecel yahay in ixsaankaa la sameeyey inaan la samayn in la sameeyuu jecel yahay sida allah jecel yahay ee wanaagsan yacni la kaale wax kastoo ilaahay jecel yahay waa wanaagsan yihiin waa sifa kaashifa dhaartiisana haka kafaara gudo oo kafaaraha la yimaado shay dembiya hadduu ku dhaartana dembiga ha ka tago oo marnaba shayga dembigaa inuu fuliyaa uma bannaano ya dadka qaarkood baa intay shay dembiga ku dhaartaan hadhow odhanaya dhaar ba iga dhacday waxa weeye markaa shay dembiga inaad samayso haddaad ku dhaarato ha samaynin ka fogow dembiga dembiga ka fogow culamaduna waa isla oggol yihiin shaygaa dembigaa inaan dhaarta iyo nadarka loo samaynayn waa biitifaaqi alculamaa laakiin waxay isku qabteen ma laga kafaaro gudaya ayaan la samaynayn mise lagama kafaaro gudayn jumhuurka culammadu waxay leeyihin maya kafaara gudna ma leh waayo nadarka iyo dhaarta dembiga lagu dhaartay ama lagu nadray guntabima maayo bay yidhahdeen jamaahiirta culammadu saasay mareen daa'ifa aan badnaynoo culammada ka mida ah waa madhab madhabulxanaabile iyagu waxay yidhaahdeen maya kafaara gudna waa in la raaciyaa kafaara gudna waa in la raaciyaa laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin kafaara ma leh xadiis sixadiisa la ysku ay deliishanayaan culammada jamaahiirtuna waxay deliishanaysaa axaadiista saxiixaynka oo aan kafaare la sheegin ayay deliishanayaan ya ayay deliishanayaan sida xadiiska abu israa'iil tilmaamaayey wuxuu ku nadiray yacni inaanu inuu soomo aanu harhsan oo aanu fadhiisan yacni oo bacadka taagnaado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi muruuhu falyastadilla walyaqcud waliyutima sawmah amra baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ha fadhiisto hana hadhsado soonkiisana ha dhammaystiro wax kafaara lama sheegin bukhaari iyo muslim saasay ugu saaror marka jamaahiru ahlicilmi waxay leeyihiin shaygu hadduu markaa waxa dembi yahay haddaad dembi xaggee ka soo gelaysa waxay ka soo gelaysaa shay dee aan cibaado ahayn haddii tacabud ahaan loogu dhaaranayo dee nooc macsi ay noqonaysa dee bacd in la taagnaado qofka aanu ku khasbanayn ee harkii heli karo dee cibaado maaha inuu taagnaado isagoo dee markaa waxa weeye aan salaadii waxba u taagnayn yani mujarad taagni marka inuu ku tacabudana iyaduna waxa weeye waxay noqonaysaa midaan marka cibaado ahayn min qabiil bidac ayay noqonaysaa in lagu tacabudo markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii qurbada ahay waxaan qurbada ahayn buu kala saaray wa xadiiskii ku saabsanaa gabadhii ku nadartay inay marka waxa weeyaan eh, soo xajido ee muslim saxiixa ku soo wariyey inay soo xajido oo aynay markaa kabo eh, ilanin cagacaddaan xajka ku tagto daabadna aynay sii furinee lugayso ayay ku nadartay walaalkeed baa nabiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam ina allaha la haniyun can shaqaa'i ukhtik yaa ilaahay hani buu ka yahay balanbalka ay balanbalayso ilaahay yacni hani buu ka yahay ee waxa weeye faltarkab waltantacil waltaxujja kabana ha illato daabadna ha fuusho oo bimacnaa waxa weeye intaas yeenay e, wada lugayne dee hadday daabad helayso bimacnaa ha fuusho ya hana soo xajido wax kafaaraan lama sheegin marka shaygu haddii aanu dembi ahayna calaa kulli xaal iyada waxaweye xadiisku wuxuu nasgaraynayaa sida khayrka badan inta lala yimaado in dhaartii laga kafaara gudaya sidaas aawadeed abubakrin asidiiq radia allaahu canhu ardaah markuu ka dhaartay mistax inuu wax siiyo mistax waxay ahaayeen qaraabo yacni mistax hooyadii iyo abubakar ayaa waxay ahaayeen habrawadaag marka qaraabadaasay ahaayeen qaraabadaasay ahayd markaasaa mistax waxaa lagu kadiyey arrinkii ku saabsanaa masabitkii caaisha la masabidayey ee la yidhi waa sinaysatay munaafiqiintii ay yidhaahdeen arrinkaa raggii lala gaadhay xoogaa dhagaystay ee markaa lagu kadiyey ayuu ka mid ahaa fuqaradii muhaajiriintahaana ka mid buu ahaa mistax ya marka abubakar baa masruufi jiray isagiiyo hooyadiiba abubakar baa masruufi jiray waana saxaabi muhaajir ah mistax oo dee waxa weeye markaa ruuxa faadilkaee fadligale waa dhici kartaa inuu dembi ku dhaco waa dembaabi karaa marka dee ninkii ay qaraabada ahaayeen ee abuubakar ahaa ee masruufaayeyna inantiisii warka masabidkee laga sheegay ayuu nawcan maa ka qayb qaata oo lagu kediyey wax markaa waxa weeye arrinkaa argoosiya ama falcelina kama samayn intii hore oo dhan abubakar ilaa arrinku meel yeeshay bil buu socday sidii ugu waday waxba kama goyin maalintii bara'ada caaisha soo degtay ilaahay beri yeelay caaisha oo aayaadkii suuratu nuur ay ku soo degeen inay beri tahay maalintaasuu abubakar dhaartay inaanu dib dambe wax u siin mistax waxaa ku soo degtay aayaddii walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu uli ulilqurba nahyi baa soo degay ilaahay ka reebaayo dhaarta lagu dhaaranayo qaraabada iyo yacni marka muhaajiriinta iyo in wax la siiyo laga dhaaranayo taa yaynay samayninoo ka dhaaran macnaa aayadda ku jirtay alaa tuxibbuuna an yakfir allaahu lakum miyaydaan jeclayn allah inuu idiin dhaafo qaladkiinna iyo dembigiinna miyaydaan jeclayn yani haddaad taa jeceshihiin qaladka laydinku qaldamayna waa inaad dhaaftaan idinkuna aljazaau min jinsi alcamal ya qofku hadduu dee adkaado uu yidhahdo qaladka layga galo marnaba cafin maayo isagu cafwi ilahay miyaana doonayn ila cafinta ilaahay wuxuu ku heli lahaa hadduu markaa isaguna cidda ku qaldanta uu cafiyo laakiin hadduu yidhahdo anigu cidda igu qaldanta cafin maayo haddana cafwi ilaahay waa doonayaan ma isqabataa aniga in lay cafiyo waa rabaa dadka haddaan ku qaldamana in lay cafiyaan waa jeclahay allah inuu cafiyana waa doonayaa laakiin cidda igu qaldanta ciddaan cafinayaa ma jiro tan noocaasi waa khalad dariiqyada lagu helaayo cafwiga ilaahay waxaa ka mida inaad adiga laftaadu ciddii kugu qaldantaad cafido alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum markay aayaddaasi soo degtay abubakar wuxuu ihi waa jeclahay inuu ilaahay icafiyo waa jeclahay markaasuu u bilaabay dhaartiisina ka kafaara guday ixsaankii sidii halkiibu uga waday halkii ayuu uga xadiidka siddeed iyo toddobaatan baabkana waa alkhaamisu waa xadiiska shanaadi can abi umaamata suday bni cajlaana albahiliyi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yakhdub abi umaamata albaahili oo suday ibnu cajlaan la odhan jiray allah raalliha ka noqdee wuxuu yidhi waxaan ka maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam yakhtubu xaaluu khudbadaynaayo fii xajati alwadaac fii xijati alwadaac yacnii xajkii markaas sagootiga uu khudbadaynayo xaje iyo xijo labadaba waa la yidhaahdaa laakiin culammadu waxay door bidaan xija in la yidhaahdo xaada la hoos dhigo alkasr aclaa yani waxaa sii fiican bay yidhaahdeen yani markaa kasrada laakiin labadaba waa jaa'is fii xajati alwadaac ama fii xijati alwadaac xajkii sagootiga gudihiisa waa xajkii nabigu calayhi salaatu wasalaam sannadii tobnaad ee hijrada uu xajiyey intii xajka la faral yeelay xajkaa qura ayuu xajiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ittaquu allah yacnii ka baqa allah oo iska ilaaliya cisyaanka allaha caasiyaysaan wa salluu khamsakum tukada shantiinna salaadood tukada waa shanta salaadood ee faralka ah wa suumuu shahrakum sooma bishiinna waa bisha ramadaanna sooma wa adduu zakaata amwaalikum guta xoolihiinna sakadoodana guta oo bixiya zakada xoolaha wa atiicuu umaraa'akum madaxdiinnana atiica wa atiicuu ateeca umaraa'akum madaxdiinna ateeca bimacnaa waxaa loo jeedaa wixii aan dembi ahayn ku ateeca tadkhuluu jannata rabbikum haddaad sidaa yeeshaan waxaad gelaysaan jannada rabbigiinbaa gelaysaan tadkhulu jannata rabbikum waa jawaabu alab rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey fii aakhiri kitaabi asalaa kitaabi asalaa oo ka mida ah jaamiciisa aakhirkiisu ku soo wariyey wa qaala wuxuu idhi tirmidi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo wanaagsan oo saxiixa weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaajatulwadaac waxyaaluu ku khudbadeeyey waxaa ka mid a inuu khayraadkan dadka amray inay allah ka baqaan inay shanta salaadood tukadaan inay bisha soomaan waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay caam ah wax gaaraa lagu cadfayaa wax guud waayo umuurahan dhammaan waxaa kulminaysa taqwada ilaahay yaa afarta arrina lagu sii cadfayba oo lagu sii ladhayba taqwaday soo gudagelayaan hadday tahay shanta salaadoo la tukado hadday tahay bisha ramadaan oo la soomo hadday tahay sakada xoolahoo la bixiyo hadday tahay umarada oo la ateeco oo wixii dembi aan ahayn lagu ateeco kullaha waa min ataqwa dhammaan ashyaadaasi waxay ka mid tahay taqwada allah laga baqa laakiin si gaara waxaa loogu sheegay muhimadda ay leedahay ayaa si gaara loogu sheegay oo marka la tilmaamayo shay guud iyo shay gaara laysku ladhayo waxaa shaygan gaarkaa loo soo qaadayaa oo si gaara loogu xusayaa iyadoo xagga hore soo gudagalay muhimmadda uu leeyahay daraaddeed ayaa si gaara yacni loo sheegaya mudnaansho gaara inuu leeyahay baa laynagu baraarujinaya marka shanta salaadood ee faralkaa waa in la tukado bisha ramadaan la soomo zakada xoolaha la bixiyo riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan beydkana xajiya oo xajkiina la kaalay umaradana ateeca umarada wixii dembiya lagu ateeci maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecayaa cisyaanka ilaha khaaliqa la caasiyaya ma jirto oo dee makhluuq markaa macsi laguma ateeco amarka amar baa ka horreeyey fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro ninka madaxda ahi falaa samca walaa taaca maqal iyo ateecitaan ma leh hadda maqal iyo ateecitaan male waxaa loo jeedaa khusuuska macsidaan lagu adeecayn laakiin wixii macsidaa iyo dembigaa ka soo hadhay waa lagu adeecayaa yaa macnaa qalada in loo fahmo ma aho in marka waxa weeye haddaybay cisyaan la yimaadaan dib loo adeeci maayo bas way dhammaatay maaha muraadka waxaa laga tilmaamaya macsidaa iyo dembigaasaan lagu adeecayn wixii macsidaa iyo dembigaa ka soo hadhay waa lagu adeecaya waxaana taa caddaynaya axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa caddaynaysa wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa atic xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey haddii dhabarkaaga la garaaco xoolahaagana la qaato bimacnaa madaxdu xoolahana kaa qaadaan wax ka mida yacni marka kuna garaacaan nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam fasmac wa atic maqal oo atic maqal oo atic muslim baa saxiixa ku soo wariyey oo dee dembiga marka waxa weeye ay galeen yacni markaa ma bannaynaayo in lagu baxo in lagu baxo bannayn maayo xaakim macsuum oo dembi ka dhowranaan aan dembaabayna la heli maayo haddii la yidhaha waa lagu baxayaana dee ka dambe ee ku baxee kursiga ku fadhiistaa yaa ballan qaaday inaan u dembaabayn yaa ballan qaaday saas aawadeed baa dee axaadiista ay ku soo aroortay ilaa uu ka gaaloobaayo inaan markaa lala dagaalamayno lagu baxay yaa sidii xadiiskii cubaade uu sheegaayey wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan yacnii gaalnimo cad inuu la yimaado mooye si kale weeyaan tirada ugu qabsan waxaa sii caddaynaya xadiiska kale ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa min amiirihi shayan yakrahuhu falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah walaa yansicanna yaddan min taaca kii ka arka amiirkiisa iyo ka u madaxda ah shay uu nacayo falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah ha naco wuxuu la imanayo oo macsida ilaahaya ah, cisyaanka uu ilahay caasiyaya ah taa ha naco walaa yansicanna yaddan min taaca gacantana taacada yaanu ka siibin muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk